بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المعاني التي تستفاد من الاستفهام من الاستفهام بالقرائن المعاني ومعاني ذا التي معاني ذا تستفاد لغا فائده من الاستفهام istifhaamka bilqaraa'ini qaraa-inta lagaga faa'iidayo waxaa jira istifhaamkeennii hore waxaadan garanaynin oo dib ka baranayso ayuu ahaa laakiin istifhaamka maanta aynu halkan ku arki doono waxaa la yidhaha khuruuj min muqtada alxaal baa loo yaqaana alkhuruuju min muqtada alxaal waa macnihii asalka aha macno aan ahayn oo istifhaamku uu faa'iideynayo ama lagu garanayo istifhaamka ayuu noqonayaa qaala albuxturi wuxuu yidhi ninkii buxturi la odhan jiray hal iddaaru ilaa kamratun wanjilaaؤuhaa washikan wailaa diqatun wanfiraajuhaa facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun hal idahru sanadku miyuu yahay ilaa kamratun dhibaato mooye wax kale wanjilaa'uhaa iyo faydankeega dhibkaasi uu faydmo mooye wax kale miyuu yahay halidahru sanadku miyuu yahay ilaa kamratun dhibaato mooye wax kale iyo wanjilaa'uhaa faydankeega dhibaatadaasi ay faydanto mooye wax kale sanadku waa isdabajoogo waa mar werwer iyo dhibaata ay ku haysato iyo mar farxad iyo barwaaqo aad ku jirtid weeyaan buu yidhi waa labadaa maalmood ee isdabajooga ah halidahru sanadku miyuu yahay ilaa kamratun dhibaato iyo wanjilaauhaa faydankeega mooyaane washiikan deg deg ay kaaga faydanto wailaa diiqatun cidhiidhi iyo wanfiraajuhaa farajkeegii mooye ma wax kalaaba sanadku sanad haddaad maqashiin ama xilli haddaad maqashiin waa dhibaatada iyo faydanka ay kaa faydmayso labadaasoo laisku geeyey buu xilligu ka samaysmaa buu ku waa marad dhibaataysan tahay iyo marad dee barwaaqaysan tahay weeyaan haddaba istifaam baa halkaa yaalla ereyga laisku weydiiyey waa hal hamoodina istifaamkani wax la garan la'yahoo la dalbayo inuu yahay ma aha iminka istifaamkani waxa weeye nafyi weeyaan eeg hal iminka istifaamkeegu waa nafyi waa maabay ka dhigan tahay wama dahru ilaa kamratun weey astaanta lagu garanayo inay nafyi tahay waa ilaada daba dhacday hadalka haddaad ilaa ku aragto istifaamka ku jira nafyi baa lagu macneeya ama nafyi baa loo yaqaanaa wa qaala abuu ayib wuxuu yidhi abu ayib nin la odhan jirayna filmadiixi isagoo amaan samaynaya atltamisu lacdaau bacda aladii ra'aa qiyaama daliilin oo wuduuxa bayaanin ataltamisu miyay dalbayaan alacdaau dadka cadowgi ihi miyay dalbayaan bacda aladii kii dabadii ra'ad ay aragtay qiyaama daliilin daliilin loo keeno war ninkaa intay wanaaggiisa arkeen cadowgiisu ma deliil kale ayay haddana raadinayaan buu yidhi ataltamisu ma dalbayaan alacdaau acdaadu bacda aladii kii kadib ra-ad ay aragtay qiyaama daliilin daliil la keeno oo la soo joojiyo meesha miyay dalbayaan oo wuduuxa bayaanin ama fasaaxo iyo hadal lasii cadcadeeyo miyay u baahan yihiin waa looma baahno weeyaan ataltamisu alacdaau haddaba gabaygan iminka istifaam erey faa'iideeyaa ku jira ereyga istifaamka faa'iideynayaana wuxuu noqonayaa maxay wuxuu noqonayaa hamsaha ugu horeeya ataltamisu hamsahaasa istifaam faa'iideynaya istifaamka waxaa looga jeedaa inkaari weeyaan wuu inkirsan yahayo war ninkan wanaaggiisa ay arkeen ama qiimihiisa ay arkeen caqliba maaha weli cadowgii inay raadiyaan daliil inay la yidhahdin daliilkeena ama ay yidhaahdiin xujo cadkeena caqliba ma kolkaa wuu inkirayaa wa qaala albuxturi waxaa kaluu buxturi yidhi alasta acamahum juudan waazkaahum ucuudan waamdaahum xusaaman nin buu ammaanayey markaasuu yidhi alasta war miyaadan horta ahayn anu waan ku ogahe dadkuna way ku yaqaaniine adna aan kaa maqalla buu yidhi adigoo sheegaya bal anu kaa maqallo alasta war miyaadan ahayn acamahum juudanka ugu deeqsisan horta kii ugu deeqsisanaa ma tahay mise ma tihid acamahum juudan wa askaahum cuudan ma tahay kii ugu qaalisanaa xagga nafta askaahum kii ugu qaalisanaa cuudan xagga nafta ama jidka kii ugu qiimaha badnaa ma tahay mise ma tihid war waa tahaye noo sheeg anu afkaaga ka maqan leh wa amdaahum xusaaman kii ugu hubka khatarsanaa ma tahay buu yidhi amdaahum kii ugu afka badnaa xusaaman xagga seefahaaneed kay seeftiisu ugu afka badnayd ma tahay istifhaamka noocan oo kale ah waxaa loo yaqaanaa taqriiri baa la yidhaha macnihiisa taqriiri waa istifhaam taqriiriya baad odhanaysaa alasta miyaadan ahayn acamahum juudan ka ugu deeqsisan xagga deeqda wa askaahum ka ugu wanaagsan cuudan xagga nafahaaneed wa amdaahum ka ugu afka badan xusaaman xagga seefahaaneed wa qaala aakhar mid kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ilaama alkhulfu baynakum ilaama wahadii daanjat lkubraa calaama ilaama ilaa waama ayuu alkhulfu khilaafku baynakum dhexdiina jiri doonaa ilaama ilaa waama ayuu khilaafkani jiri doonaa war horta khilaafkani ilaa waama ayuu idin haysan doonaa oo khilaafkani uu dhexdiina ka taagnaan doonaa ilaa waama wa haadihi tani addajatu lkubraa waa qayladii weyneyde calaama maxaa lagu qayliyayaa war bal noo sheega qayladani waxay ku timid qayladii weyneyd waa tane laakiin sababtay u timid bal noo sheega ilaa ma alkhulfu baynakum ilaa ma wahadihi dajat lkubraa calaama ilaama ilaa goorma ayuu alkhulfu khilaafku baynakum dhexdiina taagnaan ilaama ilaa goorma ayuu khilaafkani taagnaanayaa wa haadihi tanina addajatu lkubraa waa qayladii weynayd ee calaama maxaa lagu qayliyayaa istifaamkaa bal eega hadda waa tawbiikhi niman aan muwaafaqaba lahayn buu la hadlayaa niman aada u liita ayuu la hadlayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muwaafaqadaba uu ka qaaday oon toolfiiqba haynin buu la hadlayaa markaasuu yidhi ilaama alkhulfu baynakumu ilaama war ilaa goorma ayuu khilaafkani jiri dhexdiinna ilaa goorma ayuu khilaafkani jiri doonaa qayladii weynd weynaydna waa tan e talow maxaa lagu qayliyayaa waa maxay qayladaa sababteedu abuayib baa nin geeriyooday u barooranaya nin geeriyooday ayuu baroor u samaynaya markaa gabayganuu tiriyey mن للمحافل والجحافل والسرى فقد أد بفقدك نيرا لا يضلع ومن اتخذت على الضيوف khليفة ضاacوا ومثلka laa ykaadu يضيc nin geeriyooday buu la hadlayaa markaasuu yihi markii uu la hadlayey man lilmaxaafil war xafladihii yaad kaga tagtay buu yihi xafladihii xafladihii yaad uga tagtay horta su-aasha koobaad wljaxaafil ciidamadii yaa hogaamin doona buu yidhi xafladihiina yaa ka hadli doona buu yidhi wasura guurihii habeenka la guuri jiray yaad ku og tahay buu yidhi geeriyootaye faqadad alla ilaahe waxay weyday bifaqdika adiga markii lagu waayay nayiran xidig baa la waayey laa yadlucu aan dib u soo noqonaynin xidig aan soo baxaynin ama cid lamidihi ayna jirin ayaa la waayey buu yidhi waman itakhadta ayaad u samaysay cala duyuufi martida khaliifatan isagoo khaliif ka sii ah war martida waa lagugu yaqaanay sidaad usoo dhawayse yaad martidii kaga tagtay buu yidhi khaliif idil madaxweyne idil bay martidu u baahan tahay oo umuurteeda maamula yaad kolkaa martidii khaliifkaad u samaysay waa kuma buu yidhi daacu alla ilaah martidii way dayacmeen kol haddaad geeriyootay khaliifna aadan uga tegin wa miluka adoo kalena laa yakaadu ma sigaynin yudayicu inuu wax dayaco waar sawdiga martidii dayacay buu yidhi martidii sawdiga dayacay alla yidhahe way dayacmeen adoo kalena wax mma dayici jirin man lilmaxaafili wljaxaafili wasura faqadat bifaqdika nayiran laa yadlucu waman itakadta calaa duyuufi khaliifatan daacuu wamiluka laa yakaadu yudayicu man lilmaxaafili war xafladihii yaad uga tagtay oo ka hadli doona waljaxaafili ciidamada yaa hogaamin doona wasura habeenka yaa guuri doona faqadad alla ilaahay waxay weyday bifaqdika adiga markii lagu waayey nayiran xidig bay weyday nuuraya oo laa yadlucu dib aan usoo baxaynin waman itakhadta ayaad uga samaysatay cala duyuufi martida dusheeda khaliifatan khaliif inuu kaaga noqdo daacuu martidii way dayacantay wa miluka adoo kalena laa yakaadu ma sigaynin yudayicu inuu wax dayaco istifaamka halkaa ku jira waa litacdiim baa la yidhaahdaa istifaamkani ma ahan inuu garan la-yahay iyo sheekadu sidan aad u uma socoto waynagii soo qaadanay ee maalintii dhaweyd ka hadlaynay istifaam inta lala yimaado in ujeeddo kale iyo hadaf kale laga leeyahay iminka hadafka kale waa tacdiib ninkan uu ka hadlayo ayuu aad iyo aada u qadarinaya ama u sharfinaya kolkaasuu suaalqaab su-aaleed usoo dhigaya qiimihiisu caddaynaya xafladaha yaa ka hadli doona ciidamada yaa hogaamin doona habeenkii yaa guuri doona ilan ragga habeenka guuraa waa geesiyaashaa la yidhaahe martidii yaad khaliif uga dhigtay buu yidhi alla ilaah martidii way dayacmeen adiga dabadaa adoo kalena wax maadan dayici jirin buu yidhi kolkaa wuxuu ka hadlayaa qiimihii ninkani uu ummadda ugu fadhiyey inuu caddeeyo ayuu doonayaa waa litacdiim markaa haddaba ujeeddada laga leeyay weynayn weeyaan wa qaala wuxuu yidhi yahju isagoo caayaya kaafuuran kaafuuralikhshiidi ma garanaysid ninkii la odhan jiray masar haystay marna wuu ammaanay marna wuu caayey kaafuura likhshiidi buu iminka caayaya haddawaa ninuu aad u soo ammaani jiray markii hore ninkii odhan jiray qalbigiisa haddaad qofka hesho buu soo yidhi markuu soo ammaanayey hantidiisa yuuna damac kaa galin waayo kaad qalbigiisa haysato ma hantidiisaa kaa maqan buu ku yidhi waa maya kolka anugu waxaan jecelahay buu yihi qofka inaan qalbigiisa helun baan jecelahay buu hantidiisa maba hungureeyo saasuu usoo dhigayey kolkaa aad buu usoo ammaanay soo amaanay soo ammaanay markii uu wax badan ka waayey oo wax bixin badan oo dantiisiiya markuu ka waayey ayuu caayay gabaygani waa gabaygii uu sida xun ugu caayay wuxuu yidhi min ayati durqiyati milaka alkaramu ayna almaxaajimu ya kaafuuru waljalamu min ayati durqi horta wadooyinka wadadeebuu ya'tii milaka adoo kale u soo mara alkaramu sharaftu war sharaftu wadaday kuu soo mari doontaa buu yidhi adiga wadda ay sharafi kuu soo martaba melihide sharafi xaggay kaaga iman kaafuurow ayna almaxaajimu adiga in sharaf lagu weydiiyaba ma aha waaban khaldanayba sharafba in lagu weydiiyo agtaada lagu sheegaba ma adiga maxaa agtaada lagu sheegaa ayna almaxaajim oraaway baalkii lagu toobi jiray dadku kii dadka lagu toobi jire lagu qaban jire dhiigga lagu nuugayey adiga kaa lagu weydiiye buu yidhi ayna almaxaajimu aaway kii dadka lagu toobi jiray waljalamu aawy maqaskii wax lagu jarjari jiray buu adiga qalabka toobinka iyo maqaska ha lagu weydiiyo buu laakiin sharaf iyo yaan wax kale lagaga sheekaynin kolkaa ninkan wuxuu ku caayaya carabtu weligeed way isku caayi jirtay xaajimka ka wax tooba somaydaan arag way isku caayi jireeno shaqooyinka ayasaan ayuu ahaan jiray sidaa darteed fuqahada islaamka waxaad arki doontiin iyagoo lagu odhanayo hadii gabadhaada nin toobinli'ihii soo doono masiin lahayd kiioo lagu leeya waad arki doontaa aagumay waa su da ay isweydiiyaan kolka waxa weeye heerka bimacnaa halkay shaqadu ka taagnayd waa sidan kabatolaha oo kale soo arag kolkaa ma aha hasiinin maaha macnaheegu laakiin waa su-aal wakti badan jirtay oo laga hadli jiray oo kutubta ku qoran weeyaan kolkaa toobinku waxay ahayd shaqo aynan jeclayn dad badani ayna jeclayn bay ahaan jirtay haddaba waa fardulkifaaya ummaddu way dambaabi hadii cid dadka toobtaba la waayo cid dadka toob cid dadka wax u qabato oo shaqadaa toobinka u qabataba haddii la waayo waa la dambaabaya waayo ummadda waa in il cid shaaha inoo waa inaan helnaa cid shaaha inoo waa inaynu helnaa haddii hargeyso o dhan tidhaa shaaha la karin maayo ka warrama maxaa lagu noolaan kolka waa in la helaa cid shaahi inoo karisa cid kabihii inoo tosha cid wax inoo toobta waa in la helaa kolkaa nolosha ilaahay baa baahiyey subxaanahu wa tacaala ummaddu sidaa ay u kala itaal duwan yihiin ama u kala muqaal duwan yihiin ayay shaqooyinkooguna u kala duwan yihiin min ayatin durqiyati milaka alkaramu ayna almaxaajimu ya kaafuuru waljalamu min ayati durqi wadooyinka wadadeebu yati usoo soo maraa milaka adoo kale alkaramu sharaftu war sharaftu dariiqay kuu soo mari horta ayna almaxaajimu aaway qalabkii wax lagu toobi jiray yaa kaafuuru kaafuurow waljalamu aaway buu kuleeyay maqaski yaraa wax lagu jarjiran jiray adiga qalabka toobinkun ha lagu weydiiyo kolkaa toobinkani dhowr macno ayuu samaynayaayo dhinac waa shaqadaa xuneen tilmaanay ee dadku ay u arkayeen inay xun tahay ee dhinacaasa kolkaa loo dhaliilaya oo dhinacaa weeyaan dhinaca labaadna ninkani xil buu hayeeyo masar buu haystay kolkaa toobinkanuu ugu soo qaatay waxa weeye ummadda dhiiggeegii baad shaqaysaa weeyaan ummadda dhiiggeegii ayaad shaqaysaayo dee ummaddii wax alla waxaad hantidoodii aad gaadhsiinayso ma jirto ama aad ka siinayso wixii ay u lahaayeen haddaba istifhaamka ku jira ayna almaxaajimu ayna almaxaajimu iyo min ayati durqi ya'tii milaka alkaramu istifaamkaasi waa maxay istifaamka noocaas oo kale muxuu noqonayaa waa taxqiir yasitaan buu ku tusayaa yasitaan adigu soomaaliya haddaad tahay waad isticmaashaa istifhaamka yasitaanka ah war makanaa qalinkaygii qaatay markaad leedahay maxaad uga jeedaa makanaa qalinkaygii qaatay hadda waad ogtahay inuu qalinkaagii haysto armaadaa qalinkaygii qaatay waa yasid nooc maa taxqiir baa ku jira makanaa qalinkaygii qaatay markaad leedahay kolka waa noocaasoo kale istifhaamka habkan u yimaadaa markuu caayayey caydii waxaa kamid ahayd uu kaafuur uu is ku cay markuu u muxuu ugu dhawaaqay ar muxuu ku dhawaaqay markuu dhawaaqay yaa kaafuru buu yidhi yaa kaafuru akaafuru ma odhan ma taqaanaa kelimatu yaa macaani ay samaysa waxa ka a qofku markuu dhowhan yahay dadkan gidaarada qaniina soo arag ee daraag iska isticmaala ee isagood moodaysa inuu ku soo eegayo haddana meel kalun ku foorara qofka noocaasa yaadaa loogu dhawaaqaa markaad u dhawaaqaysa yaa waxaan ahayn hagu dhawaaqin waa qofka jidkiisuna uu joogo wa xaadiru ljismi haa'ib alqalbi yaabaad ugu dhawaaqi markaa qofka kolkaa yaadu daa'iman macnaha ma tusise macnaha ay tusiso qayb kamida weeyaan kolka iminka yaa kaafuru markuu yidhi yaa kaafuru markuu yidhi waay wuxuu tusinayaa inuu yahay wax siloon oo xataa maskixiyan aan dhammays ahayn ayuu yaadani ay kutusaysaa kolkaa waa nooc ayada kamida weeyaan wa qaala aydan wuxuu yihi xataa ma naxnu nusaari najma fi dulami wamaa suraahu calaa kufin walaa qadamin mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun xataa ma ilaa goorma ayaanu nusaari isla guuraynaa annajma xidiga ilaa goorma ayaanu isla guuraynaa fi dulami habeenada medmadoow wamaa suraahu guurihiisuna ma aha calaa khufin khuf iyo walaa qadamin iyo gomatoona mid ku socda ama lugtoona mid ku socda khufka waxaa la yidhaahdaa cagta weynee geelu dhulka dhigo ayaa khuf loo yidhaahdaa qadamna waxaa la yidhaahdaa innaga inteennan yare cagta ee fuudka la yidhaha ama fuudka la yidhaha fuudka eanu dhulka dhigno intaa yarbaa ayaa qadam la yidhaahdaa intaa inagu aynu dhulka dhigna qadama geelna uf baa loo yaqaanaa ninkani wuxuu gabayga doonayaa inuu yidhaa war nimanyow safar baa i dilay nin nasanayana ma ihi anigu waan socdaa uun saaiib saaxiibadayna waa waa xidigaha kolkaas saaxiibaday waa xidigaha wuxuu u leeyahay wakti ay xidigi soo jeedo unbaan socdaa buu doonayaa inuu ku yidhaa wakti ay xidigahaasi muuqdaan unbaan socdaa dhinacaa geesinimu ka sheeganayaayo ninka maalintii socdaana waa fulayga baa la yidhaah ninka habeenkii socdaana waa geesiga baa la yidhah aan baqaynin ama aan gabanaynin kolkaa inuu geesi yahay buu sheeganayaa dhinac dhinacna safar badani inuu dilay ama uu qabsaday ayuu doonayaa inuu kuu sheego haddaba saaxiibadii markuu xidiga ka dhigay xidigahanu isla guurnaa buu yidhi saaxiib kale oo dhan geesi kaste oo habeenka guuri jiray guurihii uu daayey buu yidhi daalay wuu rafaaday laakiin aniga xidigihii unbaa isku soo hadhnay buu yidhi xidigaha laftiisa inuu ka khatarsan yahay buu kuu sheegayaayo xidiguhu way daali lahaayeene lugo ay ku socdaan ma jooga ma jiraan buu ku leeyahe halkaasunba iskaga yaalin iyagu xidigaha laftoodu luga kuma socdaane anuunbaa luga ku socda xataama ilaa goorma ayaa naxnu anagu nusaari anu la guuraynaynaa annajma xidigaha aanu la guuraynaynaa fi dulami habeenka madow wamaa suraahu guurihiisuna ma aha calaa khufin mid lugtii geela ku socda walaa qadamin iyo lugtii caadiga ahayd war lug geel iyo lug caadiya toona xidiguhu kuma socdaan buu ku leeyahay bimacnaa xidiguhu iyagu ma lugaynayaanoo qadamahooga kuma socdaan geelna ma saarno oo geelaasi kolkaa khufkiisa dee dhulka ma dhigayo geelna ma saarno iyagiina ma lugaynayaan haddaba waxaad u fiirsataa horta xataama macnegama garanaysin xataama ereyga xataama waxaa loo yaqaanaa maada istifaamiyada ah maada istifaamiyada ee jaar ah af carabiga haddii maada istifaamiyada hadduu xaraf jaar ka horeeyo maadii haddii ba ka horreysiiso bima baad odhan alifkii baa la jaraa maxaad ugu dhawaaqaysaa marka bima yarjicu lmursaluun maadii haddaad laam ka horreysiiso maxaad ugu dhawaaqi lima maadii haddaad calaa ka horreysiiso maxaad ugu dhawaaqi calaama ilaa haddaad ka horreysiiso ilaama iminka gebaygeennan afraad waxaa ku qornaa ilaama alkhulfu baynakumo ilaama wahaadii dajat lkubraa calaama ilaama iyo calaama intaba waan haynaa kolkaa ma'daasi waa maadii istifaamiyada ahayd oo xaraf jaar uu ka hormaray haddaad cam ka horreysiiso maxaad odhan ama yatasaaluun can nabai lcadiim ama yatasaaluun kolka eeg daa'iman sidaa ayaynu isticmaali doonaa haddaba xataadu xaraf jaar bay ahayd oo maada marka laga horreysiiyo waa inaad xataama tidhaa xataama ilaa goorma ayaa naxnu inagu nusaari la guuraynaynaa annajma xidiga ama xidigaha jamacna waa laga dhigi karaa macnaha fii dulami habeenka madow wamaa suraahu ma aha calaa kufin mid kuf iyo walaa qadamin qadamtoona ku dul sugan war kuf iyo qadamtoona kuma dul sugna haddaba istifaamkaa istibdaa baa loo yaqaana waa raagsi ilaa goormaan xidigaha wada guurayna waan raagsanay wey waa istibdaa adigu waad isticmaashaayo waar hebelow imisaanku sugayey baad odhan ma imisaan kuu dhawaaqay maanta kolkaa de inuu kuu sheega tira maahe waan ku raagsaday un macnuhu weeyi wa qaala aydan wuxuu yidhi waqad asaabatu iyaday ku dhacday alxuma qandho masr markuu tegey bay qandha qandhadii markay qabatay buu gabaygan tiriyey abinta daahri cindii kullu bintin fakayfa wasalti anti mina azixaami abinta dahri xumaday buu yidhi cindii kullu bintin xumadoo dhan ayaa agtayda joogta fa kayfa wasalti xaggeed ka soo martay anti adigu min azixaami cidhiidhigii ninkani xumadda ayuu la sheekaystay is yidhi kolkaa af carabiga xumadda bintudahri baa la bintu bintudahri bintu dahri baa loo yaqaanaa xumadda kolkaa bintulyaman iyo bintu dahri iyo bintu cadnaan iyo bintulawbar iyo waxaasi waa banaad baa jirta oo waa waxyaaba mid kastiba uu macno gaara leeyahay bintulawbarun baa laga yaabaa inay idinku adag tahay bintulawbar bintulawbar ma ma maqasheen bintulawbar maa macnaa bintulawbar yaa culima binta dahri waa xumad laakiin waa maxay bintulawbar bintulawbar tamayuluqda ma la garanayaa shayga tamayunuqda la yidhaha man la garanaya af carabiga akmu iyo casaaqil baa lagu yidhahdaa maxaa la yidhahdaa akmuan ama kamatun iyo casqal baa la yidhaahdaa akmuan wa casaaqilan laakiin markayna bislaanin sawmaydaan arag bintulawbar baa la yidhahdaa markayna bislaanin haddii tamayuluqdu ayna bislaan ama likaha dhala saw inta yaree aabadisha la yidhaaha xagga hoose ku fadhida intaa yaree aabadisha ayaa loo yaqaanaa bintulawbar ama markayna bislaanin baa loo yaqaanaa qofka waa lagu qalaabaa la yidhahdaa hadduu bintulawbarka cuno qofka banaatulawbarka cuna waa la qalaabaa waayo calooshay ka qabataa waa khatarteeda ayay leedahay innagaba soomaalideennu inayna sahlanin waxaad ku fahantaa aabadil bay yidhaahdeen aabadil aabbaha hadduu cuno wuu u dhimanayaa kolkaa af carabigana bintulawbar oo aqaliin bay gaadhaa odayaasha carbeed weligood carruurta way kala hadli jireen gabay bay ugu soo gudbin jireen iyagoo uga digaya aabadisha aabadishuun iska ilaaliya bay odhan jireen waa ka gabayaabaan xasuustaa odhanaya odaya gabayaabaan xasuustaa odhanaya walaqad janaytuka akmu an wacasaaqila walaqad nahaytuka can banaati lawbari walaqad nahaytuka can banaati lawbari haddaba waxaad ogaataa marka aynu leenahay binta dahri markuu ku leeyahay gabadh ha moodin oo haddaad tidhaha bintu dahri waa gabadh de waa khata binta dahri macnaheedu waxa weeye xumad weeyaan xumadda ayaa bintu dahri loo yaqaan ama banaatu dahri la yidhaahdaa abinta dahri xumadeey indii aniga agtayda waxa a kullu bintin xumad oo dhan xumad oo dhan ayaa i haysata buu ku leeyahay xumad oo dhan ayaa i haysata fa kayfa wasalti xageed ka soo martay anti adigu min azixaam cidhiidhigan wuxuu sawiranayaa ninkani in halkan xumad yari ka haysato halkan kalena xumad kale ka haysato halkan kalena xumad kale ka haysato xumadda cusubee imika qaba istidhaahdaa meel bannaan ma helayse maxay ku dhacaysaa xumad sii haysatay bay kusii duldhacaysaa kolka wuxuu leeyahay xumad ee xaggeed kale ka soo martay xumadihii kale ayaa jidhkaygoo dhan buuxiyeybe abinta dahri cindii kullu bintin fakayfa wasalti anti min aziaami kolka waxaad u fiirsataa iminka haddaba istifaamka hamsaha istifaam baa iminka ku jira meeshan fakayfa wasalti daa weeyaan fakayfa wasalti istifaamkaasi waxa weeye tacajub waa yaab wuu yaaban yahayba ninka gabayaagii fakayfa wasalti hamsaha ma aha hamsuhu waa xarfunide qaala allahu tacaala alla yidhi sawaaun calaynaa waxa noo siman a wacadtana wacdidayaa am lam takun iyo maadan noqon min alwaacidiina kuwa wax wacdiya waxay leeyihiin inaadna wacdido iyo inaadanna wacdiyin annaga agtayaga waynoo way noo siman tahay bay yidhahdeen amaa na wacdi amaa hana wacdiyin kolkaa istifaamkaa ma haysaa haddaba aayadda qur'aanka ah awacadta awacadta hamsaha ah istifaamkaasi muxuu faa'iideynayaa ataswiya buu saayimi way noo siman tahay boy labada dariiqba way siman yihiin waase waa la dayna bay noqonaysaa qaala tacaala ilaah baa aayad kale ku yidhi fahal lanaa alla may noo ahaadaan min shufacaa'a kuwa soo ergeeyaa fa yashfacu lanaa ha noo ergeeyaani aakhare waxa uu dhici doonta qof kaste camalkiisa marka la tuso ee kii janno lahaana jannada uu tago kii naar lahaana uu naarta tago ayay dadka ahlunaarku tamani isugu imanayaan tamani leyte ayay ku tamaniyayaan macnihii leyte ay samayn jirtay markaasay odhanayaan fahal lanaa min shufacaa alla ergeeyayaal miyaanu yeelano ergeeyayaal miyaanu yeelano fayashfacuu lanaa hanoo ergeeyaan waa tamani alla maanu qof noo ergeeye helo oo cadaabka iyo naarta nooga ergeeya waxaad u fiirsataa haddaba eeg hamoodin halkan istifhaam oo hamoodin inay leeyihiin qof noo ergeeyaa miyuu inagu jiraa yaa inoo ergeyn male wareerga waa laga quustay erga ma jirto laakiin waa tamani haddaba tamanigii hadday layta odhan lahaayeen layta lana shafiican hadday odhan lahaayeen ama layta lanaa min shufacaa hadday odhan lahaayeen laytada lafteedaa naar ku noqonaysa laytadu waxay tilmaantaa dhawaaqeegan hore waxay tilmaantaa wax mustaxiila ah. wax markiisa horeba iska mustaxiilay tilmaantaa hadaba hadday layta ku dhawaaqaan iyagoo naar ku jira dee inay mustaxiil tahay soo afkoogaba kamay soo bixin mustaxiilnimadana af ayaa cadaab iyo naar ku ah iyo raji xumo ku ah markaasay istifaam qaabkii usoo dhigayaanoo si qalbigoogu u yardego ay isku yidhaahdeen malaha mid baa odhan doona anaa idiin ergeyn war bal qaab istifhaameed usoo dhiga fahal lanaa min shufacaa hashan maad arkaysaa naxariis bay ka dhaweysanayaan laakiin macnaheegu waa laytaa fahal fahallanaa alla miyuu noo ahaado eeg aayaddaa markaad macnaynaysa iska ilaali waxaan kaaga digayaa inaad ku macnayso fahallanaa muu noo ahaaday ha odhan war fahallanaa muu noo ahaaday ha odhan meeshu istifaam aha caaji meeshu waa tamani fahallanaa miyuu noo ahaado muu noo ahaaday iyo miyuu noo ahaado way kala duwan tahay fahallanaa miyuu noo ahaado min shufacaa ergeeyayaal miyay noo ahaadaan fa yashfacu lanaa ha noo ergeeyaane kolkaa tamani baa istifhaamkaa looga jeedaa hada istifhaam huwa litamani hal adullukum ma idin tusaa buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala calaa tijaaratin ganacsi ma ydin tusaa tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab xanuun kulul ganacsi cadaabka idinka badbaadinaya xanuunka kulul ma ydin tusaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala jawaabtu waa maxay ilaahay muxuu yidhi tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir waxaad rumaysiin ilaahay iyo qiyaamadaba tu'minuuna billaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeya wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum ilaahay dariiqiisa dariiqiisana naf iyo maalba u hura ilaa aakhiri alaayaat haddaba istifhaamkan ilaahay muxuu uga jeedaa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ina yidhi war ganacsi naarta idinka ilaalisa ma idin tusiya idinka badbaadisa naarta ma idin tusiya talow istifhaamkaasi waa maxay waa litashwiiq waa jacaylgelin weeyaan adigaa lagu jeclaysiinayaayo ilaahay ganacsiga qaabka suaaleed uu kuugu soo dhigay talo waa maxay ganacsigaasi naftaadaa jeclaysanaysa markaasaad aayadaha dambe ka helaysaa jawaabta waa litashwiiq baa la yidhaha markaa hal adulluku ma idin tusaa calaa tijaaratin ganacsi ma idin tusaa tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin cadaab cadaabka oo aliimin xanuun kulul albax carafta waxaad soo garatay fii maa madaa wixii tegey alfaad alistifhaam alfaadulistifhaamka wa macaaniiha alxaqiiqiya macaanideeda dhabta ah wa hunaa halkana nuriidu waxaan doonaynaa an nubayina laka inaan kuu caddayno ana haadihi alalfaad alfaadani qad takhruju inay u bixi karto ilaa macaanin ukhraa macno kale oo tustafaad laga faa'iido min asiyaaqi siyaaqa tadabber waxaad ka fikirtaa alamhilata almutaqadima tusaalayaasha hore tajid waxaad heli doontaa albuxturiyu ninkii buxturi ahaa fi lmithaali lwal tusaalaha koobaad albuxturiya fi lmithaali lwal laa yas'al isagoon su'aalaynin can shayin shayna wainamaa yuriid wuxuu doonayaa an yaquul inuu yidhaa madahru ilaa shidatun sanadkuba waa iyo wax xilliguba waa dhibaato iyo adayg surcaana maa tanjali si deg dega ayay u baaba'aysaa wamaa huwa ilaa dayqun cidhiidhi mooye wax kale ma aha yucqibuhu farajun faraj uu daba taagan yahay falafdatu hal kelmadda hal a ah fii kalaamihi buxtuuri hadalkiisa inamaa jaaad way linafyi bay u timid laa lialab cilmi cilmi la dalbayo bishayin loo cilmi yeesho uma iman shaygoo kaana majhuulan majhuula shay aan la garanayn in lagu ogeysiiyo looma keenin wa abu ayib fi miaal haani miaalka labaad ninka abu ayib la yidhaah inamaa yunkir wuxuu inkirayaa cala acdaai cadowgiisa irtiyaabahum inay ka shikiyeen fii cula kaafuur kaafuur sarayntiisa waltimaasihim ay ka dalbeen albaraahiin xujooyin calaa maa katabahu llahu lahu ilaahay wuxuu u qadaray oo min anasri nasriga wakhtasahu bihi ugula khaas noqday oo min aljaddi nasiibka asaciidi wanaagsan ah bacda an ra'ow intay arkeen kayfa yataradaa siduu u dhex galgalanayo fi lmahaaliki halaaga kullu man araada qof kastooo la doona bihi isaga sharan shar wa kayfa yusiibu zamaanu zamanku siduu u asiibayo kula man nawaa lahu qof kastoo u niyooda suu'an suu iyo xumaan falistifhaam fi lbeyti istifhaamka beytku laa yufiidu ma faa'iidaynayo macnan macno siwal inkaaran inkaar ahayn wlbucturi fi lmithaali haali bucturi nambarka saddexaad inamaa yuriid wuxuu doonayaa an yuxamila almamduuxa mamduuxa inuu uambaariyo inuu ku xambaaro cala aliqraar inuu qirto bima dacaahu lahu wuxuu u sheegtay oo min alfawqi inuu ka sarreeyo ah calaa baqiyati alkhulafaa khulafada soo hadhay fi ljuudi xagga deeqsinimada wa bastati ljismi iyo jidhka aadka u weyn wa iyo geesinimo walaysa min qasdihi ujeeddadiisaba ma aha an yas'ala inuu wax su'aalo falistifhaamu istifhaamku fii kalaamihi kalaamkiisa litaqriir weeyaan washaacir gabayaaga fi lmithaali araabic nambarka afraad yaluumu wuxuu canaananayaa mukhaadibihi kuwa uu la hadlayo calaa tamaadiihim inay ku madax adayg yihiin fi shiqaaqi khilaafka wastimraarihim inay joogto ku noqdeen fi takhaaduli ishoojinta wa tanaafuri kala cararka wa yuqricuhum canaananaya calaa guluwihim xadgudubkooga fi sakhabi qaylada iyo wadajiiji buuqa ay ku qayliyeen fahuwa qad kharaja wuu soo baxay biadaati istifhaam adaatulistifaam buu kala baxay can macnaaha alasli macnihii lagu yaqaanay ila tawbiixi canaan iyo wa taqriici geesgaraac buuna ula baxay wa abuu ayib ninka abuu ayib la yidhaah fi lmithaali alkhamis numberka shanaad yaqsid wuxuu u jeedaa ila tacdiim inuu weyneeyo walijlaal uu qiimeeyo biidhaari maa kii markuu soo muujiyey kaana u ahaa lilmarhi ka loo barooranayo ayaama xayaatihi markuu noolaa oo min sifaati siyaada boqortooyadaas tilmaamaheega wa shajaaca iyo geesinimadaba walkaram iyo deeqsinimada maca maa fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan maciisa oo min idhaari taxasub qoomamada la muujinaya ah watafajux iyo xanuunka ah ama fi miaal saadis numberka lixaad xayu yahju kaafuuran kaafuur markuu caayayey fainahu yunqisuhu hoos buu udhigayey wayacmidu wuxuuna ujeeday ilaa taxqiirihi inuu yaso walxadi inuu burburiyo min karaamatihi karaamadiisa waidaa tadaberta markaad ka fikirto baqiyat alamila baqiyada tusaalayaasha soo hadhay wajadta waad heli adawaat alistifaam ereyada istifaamku qad kharajad iyadoo ka baxday can macaaniha asliya macaanida lagu yaqaano ila alistibdaa raagsibay u baxeen wa tacajubi wataswiya sini bay u baxeen watamani tamani bay u baxeen wa tashwiiq jacaylgelin bay u baxeen cala tartiibi sida aanu soo sheegayna u kala horeeyaan alqaacida qad takhruju waxaa baxaya alfaadu listifaam alfaada istifaamku can macaaniiha alasliya macnahayga asalkaa ayuu ka baxaya limacaanin ukhraa macaani kale ayuu u baxaya oo tustafaad laga faa'iido min siyaaqi alkalaam hadalku si qabku u socdo ka nafyi oo kaleba weeye sida nafyiga walinkaar oo kaleba weeyi sida diidada wataqriir oo kaleba weeyi sida qirida watawbiikh oo kaleba weeyi canaanta wa tacdiim oo kaleba weeyi qadarinta wataxqiir oo kaleba weeyi yasida walistibdaa raagsiga tacajub yaabka wa taswiya simida wa watamani tamaniga iyo wa watashwiiq jacaylgelinta namuudaj namuudajkan waa kan hortiisa lagaaga shaqeeyey wax gabayhi kuma jiro macnihiisa kugu adkaada shaqada lagaaga baahan yahina waaba jadwalkan yari soo horjeeda uu bogan ugu horeeya soo socda namuudajka labaad markaa ila eeg libayaani laqraad aqraadda iyo ahdaafta ayaynu ku caddayni allatii taasoo yadullu kutusaya calayha alistifhaamu fi lamhilati alaatiya istifhaamku uu tusaalayaashan kutusayo qaala abu tamaam fi lmadiix abu tamaam oo nin ammaanaya ayaa gabigan tiriyey abu abutamaamo nin amaanaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hal ijtamaca daxyaau cadnaana kuluha bumultaxa min illah wa anta amiiruha hal ijtamacad buu yidhi horta miyay isku yimaadeen axyaau cadnaan qabiilada ree cadnaan oo dhan may isku yimaadeen kulluhaa siday u dhan yihiin qabiilada ree cadnaan gebi ahaan meel may iskugu yimaadeen weligood welibana bimultaxamin meel lagu dagaalamo ma iskugu yimaadeen qabaa'ilkaasi goob dagaal weli ma iskugu yimaadeen ilaa hadday iskugu yimaadiin wa anta amiiruha adunba amiiru adunba hogaamiya meel haddii dagaal la iskugu yimaadaba aad aragto oo qabaa'ilkaa ree cadnaan oo dhani ay iskugu yimaadiinba haddaad aragto hogaamiyoogu waa aya buu yidhi dee adunba hogaamiyo ka dhex muuqda hal ijtamacad miyay kulmeen axyaau cadnaan qabaa'ilka reer cadnaan kulluhaa siday u dhan tahay bimultaxamin goob dagaalmay iskugu yimaadeen ilaa wa anta amiiruha adunbaa amiiruha oo hogaaminaya warba halkaa waxaad eegtiin hal ijtamacad axyaau cadnaana kulluhaa bimultaxamin ilaa wa anta amiiruha maxaa talow istifaamkaa looga jeedaa waa nefyi waxaan idinku yidhi haddii ilaa aad hadalka ku dhex aragtiin nefyi looga jeedaa iminka halbaynu aynaaye ilaa wa anta amiiruha ma aysiin waa nafyi markaa ninkana geesinimo ayuu sheegayaa halkaa timaad cid kale ka hadli mayso ayuu doonayaa inuu yidhaah wa qaala buxturi waxaa kaluu buxturi yidhi gabay uu tirinayey akfuruka nacmaa cindii waqad namaad calaya numuwa alfajri wاlfajru saaicu وأنت الذي أعززتني بعد ذلتي فلا الqول مkفوضون وla الضرف khاaشiعون wuxuu yihi aأgفurka war niyow man kaaga gaaloobi talow maka waa iga su-aalay buu yidhi aأgفurka miyaan kaaga gaaloobi النacmaaءa nicmadii miyaan ka gaaloobi cindii agtayda taalay talow nicmadii agtayda taalay maka gaaloobaya horta kufrigu waxa loo yaqaanaa waa qarinta qarinta wey nimcada sidaa darteed dadka beeraha qorto saw kufaar lama yidhaahdo yaa ka maali kaytin yucjibu lkufaara nabaatuhu kolka eg kufaar gaalada un maahe dadka xataa beeraha qotay raashinka aasa kufaar waa la yidhaahdaa luqada marka la joogo kolkaa ah kufrigu waxa weeye hadduu qof wanaag ku sameeyo ood wanaagiisa aasta ka waran miyaadan kolkaa ka kufriyin nimcadii ma ka kufriday ila waxaa lagugu talagalay bashar baa tahaye cidna waad wanaajisaa cidna way ku wanaajisaaye ka ku wanaajiye waa inaad wanaagiisa u qirtaa akfuruka niyow makaa gaaloobi doonaa maka kufriyi doonaa annacmaaa nicmadii wanaagsanayd maka kufriyi doonaa cindii ee aniga agtayda taallay waqad namad tiioo kobacday calaya dushayda numuwa alfajri siday subaxdu u kobaacdo walfajru saadicun markuu waagu soo dilaacayo oo kale nimcadani waxay u weynaatay waa berigii oo kale ayuu leeyahay waagu mar alle markuu soo beryayey oo kale sidaa iftiinku u muuqdo oo kale ayay nimcadani usoo muuqataa wa anta adigu alladii kiibaa tahay aczastanii i ciseeyey bacda dillatii intaan dulloobay kadib war intii dulligu uu igu dhacay adigaaba i ciseeyey buu yidhi oo sababta ayuu ilaahay cisiga igu siiyey falalqowlu hadalkayga makfuudun iminka hoos looma dhigo wala darfu ishuna khaashicun ma khushuucsano oo isha lafteedana khushuuci kama muuqatee maanta ninkaa cad baan ahay buu ku leeyahay haddaba istifaan baa halkaa ku jira a aakfuruka nacmaa baa meesha ku jirta waa inkaari ka kufriyi maayo weeyaan aad iyo aad baan uga soo horjeedaa inaan nicmada adi siisay aan ka kufriyo ayuu leeyahay qaala bnu rumi fi lmadiix ibnu rumi oo ammaan samaynaya ayaa yidhi alasta almara yjbi kula xamdin ida maa lam yakun lilxamdi jaabin waxaa jira kitaabteenna qaar baa khaldaya saan filayo alasta almara yejni bay leeyihiin qaarkood yejni yejni aniga kaygani xagga hoose ayuu ku leeyahay yejni waa khata markaa alasta almara yejbi bay ahayd ya waa ba ba baa la qorayaa ba sax weeye alasta almara war miyaadan ahayn qofkii yajmi yejbi urursanayey kulla xamdin ammaan oo dhan warka horta ammaan oo dhan urursadaa miyuuna adiga ahayn idaa maa lam yakun markuuna u ahayn lilxamdi ammaanta jaabin qof urursadaaba ammaanta qof urursada markii la waayo ka horta ammaanta urursadaa waa ayo dee waa adiga alasta miyaadan ahayn almara qofkii miyaadan ahayn yejbi urursanayey kula xamdin ammaan oo dhan idaa maa lam yakun markuuna u ahayn lilxamdi ammaanta jaabin mid urursadaaba wa qaala abu tamaam ninkii la odhan jiray baa yidhi isna isagoo gabay tirinaya waa litaqriir kolkaa istifaamkaasi abu tamaam wuxuu yidhi ma lilkhutuubi daqaati calaya kaanaha jahilat biana nadaaka bilmirsaadi mashkeladii buu la yaaban yahayba anigu waxaan la yaabanahay buu yidhi waxa dhibaatada la yidhaa maa lilkhuduub war mashaakilka maxaa haysta waa maxay dhibaatada waxa ku dhacay daqad calaya wayba igu soo qooqday buu yidhi dhibaatadii baa igu soo kibirtay kaanaha waxaaba la moodaa dhibaatadu jahilad inay jahli kaga sugan tahay biana nadaaka deeqdaadu bilmirsaad inay dhufayska ugu jirto deeqdaadii yarayd baa halkan dhibaatada ugu gabanaysa buu yidhi markaasay gaajadii iyo faqrigii iyo ayaa igu soo kibraya buu yidhi oo igu soo cararaya maba oga markaa inay adiga deeqsinimadadii halkan ay ugu gabanayso kolkaa wuxuu leeyahay nin hebel deeqsinimadiisa arkay ma dhibaatu ka baqaaba ma lilkhuduub maxaa ku dhacay buu ihi mashaakilkii daqat calaya way igu soo kibraysaa kaannaha waxabad moodaaba jahilad inay jahli kaga sugan tahay bianna nadaaka adiga deeqdaadu bilmirsad inay dhufayska ugu fadhido deeqdaadii baaba la moodaa inay dhufayska ugu jirto war ka warrama markaa istifaamkaasi muxuu noqonaya waa litacajub waa yaab ninkani wuu yaaban yahay oo yaab buu kolkaa ereygan ka keenay wa qaala aakhar mid kalea yidhi fadaci lwaciida famaa waciiduka daa'iri ataniinu ajnixatii dubaabi yadiiru nin baa nin u hanjabay markuu nini nin u hanjabay buu yihi ariga hanjabaadda iga daa buu yidhi hanjabaadaadu waa diqsi yaroo duulaysa biiftiisa soo ma taqaanid diqsigu markuu duulayo sanqadh yar ma sameeyo war hanjabaadaadu waa diqsi sanqadhii bay lameeqaam tahay kolkaa waxba yeeli mayso siduuna diqsigaasi waxii yeelaynin fadac igala tag buu hanjabaada famaa waciiduka hanjabaadaadu daa'iri ima dhibayso waa iga su-aala buu yidhi adaniinu ajnixati dubaab diqsiga baalalkiisa sawdka uu wax ma dhiba horta diqsiga liidhiisa ayari wax miyay dhibtaa waa maya jawaabtu dee adna saasoo kale unbaa tahay istifhaamkani waa maxay haddaba waa litaxdiir weeyaan waa litaxdiir qofka afka ka nool baa loogu ayaa lagula hadlaa ka afka ka noole afkaa un ka hanjaba ayaa la yidhaha fadaci lwaciida famaa waciiduka daa'iri araniinu ajni dubaabi yadiiru adaacuunii waayafatan adaacuu liyowmi karihatin wasadaadi harin waxaa jira ragga ina rag maalin kasta nin baa loo baahdaa nin baa la dayacay maalin gabaygan ayuu tiriyey markaa wuxuu yidhi adaacuunii way i dayaceen wa aya fatan adaacu alla wanaagsanaa ninkay dayaceen buu yidhi alla wanaagsanaa ninkay dayaceen nin wanaagsan ayay dayaceen wiil khatara ayay dayaceen buu yidhi adaacuunii way dayaceen wa aya fatan adaacu alla wanaagsanaa inankay dayaceen buu yidhi liyowmi kariihatin maalin dhibaata ay jirto ayay i dayaceen wasadaadi akrin iyo maalin la buuxinayo maxay faqri la samaynayo la buuxinayo maxay dee dhufayska la buuxinayo ayay idayaceen adaacuuni way idayaceen wa aya fatan inaan dhammaystiran ayay adaacuu dayaceen ereyga ayu af carabiga ilaa afar qaybood buu ku yimaadaa iminka halkan oo kale ammaan buu ku jiraa amaa kamaal wax la yidhaha buu faa'iideeyaa adaacuuni way idayaceen wa aya fatan inaan dhammaystiran ayay adaacuu dayaceen liyowmi kariihatin maalin karaahiye iyo dagaaluujiro ayay idayaceen wasadaadi thakrin iyo maalin dhufayska iyo furinta la buuxin lahaa ayay idayaceen addoon buu ahaayo waa la iibinayey sayladaa la geeyey addoonkan saylada markii la geeyey ayaa ninka iibinayeyna dagaal lagu soo qaaday ninkaasi ma caqli waayey ninka addoonkiisii maalintu ugu baahida badnaa ilan addoonku waa nine waa ninku difaacayao dagaalamayo weeyaane raggii saxaabada ugu qaalisanaa raggii dilay adoomay ahaayeen raggii ugu qaalisanaa saxaabada raggii laayey addoommay ahaayeen waayo adduunka waa la ogyahayo waxaa la yidhaahdaa dadka nolosha adag ku kora unba adduunka ka muuqan karaa nolol adag qof ku korunbaa ka muuqan karaa hadii adiga aabbaha iyo hooyada ay kuu naxaan ama ay ku koolkooliyaan meel gaari maysid laakiin haddaad adigu iskoris tahay iskoris ninka ah unbaa wax noqon kara kolka waxay uga socdaan turkigu muxuu ku qabsaday caalamka caalamka sababtu ku qabsaday ma garan kartiin ciidamadu u badnaan jiray looma nixi jirin meel kastoo khatar isagaa la gelin jiray turkiga dowladda cumaaniyiinta kadibna iyaga ayaa ka dhex muuqday markii dambe ilan adduunku taari wuu isbedelayaaye kolkaa qof alla qofka adoomihii ihi waxay ahaan jireen ragga ragguun ugu dagaaliyahansan bay ahaan jireen ilan looma naxaynine kolkaa wuxuu yidhi adaacuuni way dayaceen wa aya fatan alla ilaah inaan dhammaystiranayay adaacuu dayaceen liyowmi kariihatin maalin dagaal jiro ayay idayaceen haddana wa sadaadi sakrin maalin furinta hore la awdi lahaa ayay idayaceen buu yidhi istifaamka ku jira ka waran wa aya fatan adaacu muxuu noqonayaa istifaamkaasi waa litacdiim isaga ayaa aad iyo aad isku ammaanay markuu doonayay inuu istilmaamo ama uu gabaygaa iskugu tilmaamo namaadijtan culima haddaynu wax yar ka eegno way kaaga shaqaysan yihiin oo kitaabkaa kaaga shaqeeyey wax alla wax culaysii kuma jiro wacaddaka sadiiquka saaxiibkaabaa kuu ballan qaaday an yazuuraka fi lqadi inuu berri kusoo buuqdo fa shakagta waxaad ka shakiday fii annahu yazuuruka inuu kusoo buuqani qabla duhri bada bacda fadac su'aalan su'aalkeen tadlubu biha aad ku dalbayso tacyiin alwaqti xilliguu kusoo buuqanayo arkumaa su-aashaa keenaya bal hadda aan qiimeeya kitaabku inooga shaqeeyey sida loo hayee kumaa su keenaya waxaan ku idhi beraanku soo buuqan markaasaad kala garan weyday inaad inaan qabla duhurku soo buuqanayo iyo inaad bacda duhurku soo buuqanayo kuma ay odhanayaa goormaadi soo buuqanaysaa ma qabla duhur mise bacda duhur haya caamir sax wey a qabla am bacda duhur ma duhurka ka baadi soo buuqani mise duhurka kadib waa sax weeyaan calimta waxaad ogaatay ana waaxidan mid min camayka labadaadii adeer ka mid a xaamid labadaada adeeree xamid iyo maxamuud la yidhah ayaa qad ishtaraa beytan guri iibsaday midkood baa guri iibsaday waad kala waad kala garan lada ay ka guriga iibsaday fadac su'aalan su-aalkeen tadlubu bihi aad ku codsanayso tacyiin almushtari ka wax iibsaday maxaamid baa iibsaday mise maxamuud baa iibsaday guriga talow yaa iibsaday arkumaa keenaya man kumaa su-aashaa keenaya maxaa tidhi axaamidun ishtara lbeyt am maxmuud waa sax weeyi idaa kunta shaakan markaad ka shakisan tahay fii ana alqasaba in aalaha yusrac la beero fi rabiici xilliga guga am fi sayf iyo in la beero xilliga sayfka xagaaga fa kayfa tasuuqu su-aal seed u dhalaalini alladii tatlubu bihi aad dalbayso min almukhaaab mukhaaabka aad ka dalbayso tacyiina zamaan waxaad garan weyday qasabka aalaha xilliga la beero horta aalaha sidaba maguga la beeraa mise xagaaga la beeraa kolkaa kumaa odhanaya caalaha goormaa la beeraa xagaagii iyo gugii baad kala garan lahday markii aalaha la beerayey xaggaa xaaji baa ka sheegay oo yidhi gugii baa la beeraa haye yaa yaa sheegaya markaa anta nacam ya mataa yuzracu lqasabu mataa yazracu lqasabu haddaad tidhaa goormuu aaluhu wax beeraa weeyaan aaluhuma isagaa wax beera so waa la beeraa haye mataa yuzracu lqasbu goormaa aalaha la beeraa su-aashaasi waa hayru saxiix ee jawaabtaasi waa hayru saxiix sheekhaasi wuu dhadhaweeyey laakiin sheekh ismaaciil haye mataa tuzracu lqasabu goormaa aalaha la beeraa waa nafs aljawaab waa jawaabtii horeo kale weeyaan haye sheekh cabdallah ayuzracu lqasabu fi rabiici am fi sayfi ka warrama su-aasha ah xaggan horta kolley shiina wuu kaa taageeray waa sax buu ku yidhi caamir aye u fiirsa su-aasha anada inaan taageeriyo in kale ayuzracu lqasabu fi rabiici am fi sayfi ma saxba mise waa khalad ma su-aal saxaba jawaab saxaba ayuzracu lqasabu fi rabiici am fi sayfi mise waa khalad aamiro maxaa tidhi waa khada weeyi maasha allah su-aashu waa khada eeg culima markii cashirka aan dhigayni waxaynu isku soo sheegnay eeg waxaan idinku idhi hamsuhu hadduu am qaato labada hadda u fiirsada jawaabtaa hamsuhu hadduu ama ay am ka dambayso ereyga la kala garan layahay midna hamsaha lagu xijisiiya baan idin idhi midna amtaa lagu xijisiiya waa inaad tidhaahdo afi sayfi ama afi rabiici yusracu lqasabu am fi sayf eeg hamsahana rabiica labada xiliyo la kala geran laayahay midina adu raacaya midina amtu raacaya mayla socotiin maxaynu nidhi haddaad ayusracu tidhaa ood hamsihii yusracu ku xijisiiso amta waa inaad ficil kale ku xijisiisaa iska ilaali kolka afi rabiici yusracu lqasabu am fi sayfi waa ina nooa kolka kolley kitaabku ka shaqaynaya inaguna qaacidada waan kusoo tilmaanay waxa saxda noqonaya waxaa noqonaynin iska soo dhaaf layliskaasoo dhan wax su-aali kuma jiro layliska saddexaad ee lagu leeyahay awal khulafaa araashidiin bal su-aal ka keen dee waa man un baad odhanaysaa ba'da maa un baad ka horraysiinaysaa kayf baad ku daraysaa ma zamaan mataa baad ku daraysaa waa iska basiid weeyaan waxaas meesha inoogu qoran oo ka dhan layliska afraad haddaan eego ka afraad wuxuu uhi layliska afraad lima kana اlistifhaamu fi اlamhilati اlaatiya mufiida annafya wاlinkaar wالtacdiim cala tartiib layliska afraad ma haysi hal idahru ilaa saacat uma tanqadii bima kana fiiha min bala'in wa min khafdin hal idahru horta sanadku isba ilaa saacatun saacad mooye ma wax kalaa sanadka gebigiisuba waa saacad uma tanqadi way dhammaanaysaa saacaddaasi bimaa kaana fiiha wixii ku dhex jiray bay la dhammaan oo min balaa'in balaaye ah, iyo wa min khafdin nolol hoosaysa oo raaxale ah horta sanadka oo dhani waa kii kudaaya sanadku wuu kudaynaya waa saacadba gebigaaguba saacad baad nolosha haysataa istifhaamkaasi wuxuu yahay way ku muuqataa baanu malaynayaa halidahru ilaa saacatun waa nafyi ilaaba haddaad aragtiin baynu isku ogeyn ayr allahi tadcuun war ma ilaahay kayrkiibaad caabudaysiin waa maxay istifhaamkaasi waa inkaari man minkum lmeliku lmudaacu kaannahu taxta sawaabigi tubbacun fii ximyarin man minkum lmeliku lmudaacu kaannahu taxta sawaabigi tubbacun fii ximyarin man minkum waryaa idinka idinka mida oo almeliku boqor ah almudaacu la adeeco kaannahu waxaba la moodaa taxta sawaabiqi diracyada hoosteeda tubacun ninkii tubac la odhan jirayoo fii ximyara reer dhex jooga tubci ree ximyarbaa tubacoo jooga baad moodaa tubacoo ximyar jooga ma la garanaya horta tubac ya tubac saw si fiican looma garanayo tubacoo ximyar jooga waa boqorradii yaman soo maray boqorkii ugu jaa'irsanaa intaan anuu xasuusta weeyaan nuuxuu ahaa aada u cadaalad xun buu ahaa aad nin u cadaalad xun buu ahaa ciidankiisa iminka dawladaha caalamka joogaa ciidankiisa mayna lahayn ciidanku ninkaasi haysan jiray adduunku intan uu ka yaraa oo uu ka koobnaa haddana berigaa dagaalada ayaa ba'naan jirayoo ka boqor sheegtaa waddankao dhan addoomuunbuu ka dhigan jiray ciidan wuxuu ka dhigiyo wax kalunbuu ka dhigan jiray tubac alyemeni ayaa la odhan jiray maalin maalmaha ka mid ah ayuu golihiisa sare la hadlay markaasuu yidhi waryaadaheen nin boqoroo iga wanaagsan inna ma garanaysiin mid ciidanka ku jiray baa yidhi haddaadan ii dilayn boqoroo waan hadli lahaa buu yidhi ka hadlaynin waa la diliye seeftaa ka soo horrayse iska hadal buu yidhi ku dili maaye ha buu boqorka ma garanaysaa shaam haysta ayaa kaa wanaagsan intuu doonaba buu yidhi aduu xoogunbaa dadka ku haysataaye dadku qalbiga kaama jeclo buu yidhi wuu xanaaqayba durbaankii dagaalkuu tumayoo ciidama ha lai ururiye bu yidhi waa inaan boqorkaa soo dilaabe kale yidhi wuu ku dhaamaa waa inaan dilaa afrikadanuu soo marayoo dad badan buu kasii kaxaystay shaam buu tegayoo uu baabi'iyey waail boqorkii la jiray shaam ka tilin jiray ciidankiisii noloshuu ku qabtay kolkaa waail markuu nolosha ku qabtay buu ii sujuud waa ilgu diiday adoo kale uma sujuuda buu ku yidhi hadda waan ku dili buu ku yidhi markaa idil buu yidhi maxaan ka qaba haddaad idisho wuu dilay waa in halkiibuu ku dilay kolkaa wuxuu wada guumaysanayay waddanka o dhan yaman buu ku soo noqday boqorkani wuxuu caan ku ahaa nin aad u xun buu ahaa adduunka waxaa la yidhi habeen kaste oo noloshiisa soo marta adduunka inanta ugu quruxda badan baa loo keeni jiray habeenkaasaana ugu dambayn jirtay tuba alyemani waa nin la yaqaano taariikhda nin fogaaday bu a ninkani waxaa jira markii uu shaam qabsaday uu yeman kusoo noqday baa lagu yidhi ayuu yidhi haye hablihii adduunka imika yaa ugu wanaagsan waxa lagu yidhi oo ugu quruxda badan inan shaam joogta ayaa imika caalamka u haysata baa lagu yidhi waddankii aad qabsatay maxaa la yidhaahdaa buu yidhi waa loo sheegay magaceega jaliila dee halay keena buu yidhi jaliilo kolkaa waxaa la sheekaysan jiray boqorkii uu dilay inaanu dhalay oo kulayb jiray kulayb buu gacantiisa ku dhiman doonaa markaa ayo tubacan kulayb baa dili doonaa carabta ku mahmaada wey mahmaada tihi ashhar min kulayb somaydaan maqal ashhar min kulayb kulayb baa dili khayaanu laakiin ku dili doonaa gabadha markii la keenayey caruurnimada ma garanaysin wax dabashabeelayn la odhan jiro o laisku jiray kulayb baa lagu xidhxidhay kulayb baa yidhi addoon yarood leedahay iga dhigo ina kaxayso inantiibuu ku yidhi waayahay bay tihi oo way soo kaxaysatay wuxuu yidhi dee boqortooyaynu ahayne boqorka inan qura u geyn mayne waa ina loo diiqaa buu yidhi boqol awr baa la keenay saxaaradahan waaweyn inbaa awrta la duldhigayey dahab iyo xariir baa laga buuxiyey ragna ilen wuu ku darayuun saxaaradahan waaweyn rag dul jiifana s nin kasta nin iyo seeftii wuu iska dhiganayuun iyo hubkiisii waa boqol awr dhexda markay marayaan baa gabadh tubacan ay walaal ahaayeen oo faalisa ahayd oo sucaad lo jiray aad bay suugaanta carbeed uga jirtaa sucaad aad sucaad waa faalisay ahayd aad khatar u ah sucaad meelo badan bay ku jirtaa aad bay u badan tahay sucaad kolka waxaa jira faalisay ahaydoo taariikhda marka la joogo gabayga meelo badan baad ku arki doontiin laakiin guur bay diiday dagaalyahan bay ahayd oo nin kaste dagaalka iyadaa dili jirtay nin kasta isku soo baxaan way dili jirtay waxay tidhi kii dagaaligaga adkaana i dili doona ayaa i guursan doona bay tidhi nin kastoo isku daya iyadaa ka adkaan hal nin baa beri dambe ka adkaado kiibaa guursaday sucaad baa faaliso waxay ku tihi intay tubacan u timid safarka soo socda iyo inanta laguu soo wadaa waxay sidaan dadkii ku dilayey bay tihi ciidday kolkaa wax ku dhufan jirtay kala saari jirtay waxa dhacay markay sidaa tidhi baa ciidan lasoo diray inantii magaranaysa garanaysaa oo hor socota safarka safarkiina waxoogaa ka dambeeyo ayay ciidankii qabteen waxay idhahdeen safarka waa idin baadhnaa jaliili hoostay dad ka direen waa laga dejiyey awrtii hana ceebayninada iyagoo haya oo safarka dee boqorkana alaabun baa nuu sidnaaday hayaanbuu safarkii soo gaadhay o laakiin bilaa ragihi waa la dahab iyo nimcada meesha saaran baa la arkay qoladii way qoomamoodeen walle ceeb baynu samaynay bay yidhaahdeen tii xumayd wayna kharibtay bay yidhaahdeen wayna ceebaysay war bal sida loo soo hagaajiyey eega waxaa dahab meesha maraya iyo xariir nimankii intay noqdeen ay safarkii ka hor noqdeen ayay yidhaahdeen been bay noo sheegtay tani mar labaad bay faalisay oo run baan sheegayaabay tidhi mar labaad ceeboobi mayna bay inaga daa casar bay markaa u tagtay ayaa loo geeyey boqorkii oo fadhiyo golihiisii wasiirada la fadhiya markii loo keenay baa ninkii yaraa ninkan yar haddaad aragto waad qosli had maaha hadlo qaabka waxan laga dhigay araggaagaa lagu araggiisaa lagu qoslayaa kolkaasay tihi boqoro waxaan kan yar usoo kaxaystay waa addoonkaygii markuu werwerku qabto inuu kaa farxiyaan doonayaa bay tihi werwerkuun adiga inuu kaa ilaaliyo kii yaraa wuxuu ahaa nin aftahan aftahanoo sheeko badan buu ahaa naadiisii buu bilaabay dadkii in badan ayay runtii ku istireexeen ninkaa yar habeenkii markuu gabalkii dhacay ee boqorkii iyo gabadhii laysku hooyey ayay ku tihi boqorow maalintii iyo habeenkii habeenkiibuu maad fiican yahay ninkii yaraa haddaan caawa keeni lahaa waad ayaabaysaaba way wuu keenay ul yar buu markaa ku ciyaaraa ka yari keen bay tidhi oo wuu keenayoo boqorka ayaa la keenayo waa saddexdooda uun guriga gudhiisa saddexdoodun baa ku jira ushiiraabuu qaatay markuu abaar waday ee aada u qosqosleen ayay ku tihi haduu seef heli lahaa boqorow waad yaabaysaabay ku tihi kaayiri seef hadduu heli lahaa waadla yaabi lahayd bay ku tihi in yaroo xidhan oo guriga kamid ahayd seef dhex taalay oo halkaa boqorku fadhiyo qof maraa-uuni uu seeftaa qaadan karo ayuu ku yidhi haye tan usoo qaad seeftii baa loo qaaday seeftii markuu kuleyb qacanta ku dhigay saa markuu seeftii qacanta ugu dhigay hadama hadlin intuuna hadlin ayay gabadhii gabay tirisay ee boqorka ku caayayso tubacanay cayday gabayaabay ahayd oo jim bay ahayd iminka haddaad bal waxaan idiin sheegaya google waxaad ku qortiin jaliil ku qora waxa weye jaliil haddaad ku qortiin google ka u horreeyaad ka ugu yaraan waxaad heli doontiin kitaab badan oo ka hadashaa way jirtaa laakiin qisaskeegu ilaa sagaal iyo toban baan doonaya sagaal ayay leedahay dhacdo oo midaba mid ay ka yaab badan tahay bay leedahay sagaal iyo labaatan dhacdo oo midaba mid ay ka yaab badan tahay bay leedahay marka seeftii markuu qaaday ayuu isna wixii ku xidhxidhnaa iska saaray ilay ninkani waa ninkii boqorkii uu aabbihii dilay boqorkii ma garanaysiin uu shaam ku dilay inankiisii weeyaan boqorkii markaasuu isfahmay horta inuu dhintay wuxuu yidhi waxaan idinka codsanayaa waan arkaa halkaan maray buu yidhi inaad ii ogolaatiin hal gabay inaan tiriyo gabay buu tiriyey sucaad buu kula hadlay gabayga laakiin sucaad buu gabayga u tiriyey may waa walaashii walaashii weeyaan walaashii buu u tiriyey gabayga wuxuu yidhi anigu dhintaya buu yidhi waxaan filayaa laakiin qofka ii aari doona inuu adiga noqon doono horta sidii bay u dhacdo sucaad baa usoo aartay ti la geranayn bay laakiin u aartay cid kale reer kale dhex reer kale ayay dhex martay boqorkii waa la dili doonaa waxaana dili doona ciday sucaad dirtay ayaa dili doona la fahamsanayn mar dambea la fahmay ayaa la fahmay laakiin taariikh dheer kadib weeyaan dagaalkaasi afartan sanu socon doonaa markaa sidii markii lagu dilay buu kuley labada wadanba qabsaday kolkaa tuba alyemeni wuxuu ahaa boqor taariikh leh laakiin kulay baa runtii dilay kana magac dheeraa man minkumu ayaa idinka idin idinkamida oo almeliku lmudaac boqorka la adeeca ah kaannahu aad moodaa taxta sawaabiq diricyada hoosteeda tubacun tubac inuu yahay tubacoo fi ximyarin reer ximyar la jooga war tubicii ree ximyar oo kale kuma abuu yidhi tubicii ree ximyar kolkaa tubicii ree ximyar ximyar waana qabiil ama waa makaan labada laakiin qabiil baa rasmiya istifaamka noocaasoo kale macnuhu faa'iideynaya maynoo muuqataa waa litacdiim buu faa'iideynayaa lima kana اlistifhaamu fi اlamhilaة اlaatiya mufiidan ataqriir watacaajub watamani calى tartiib anshaa yumaziqu ahwaabii yu'adibunii abacda shaybiya yabdii cindi adaba in sha allah bartax inoogu joogo inoo wallahu aclam